waxaa ka mida ah qodobkan udan leenahay oo ah nafta oo naftan ilaalinteeda shareecadu si loo ilaaliyo wax fara badan bay u dejisay waxaa ka mid a ah ilaa siddeed qodob taqriiban si loo ilaaliyo naftii oo ah nafta loo xifdiyo naftii qofka muslimka ah iyo kii gaalkaa qudbiisu ee macsuumka ahaa dimiga ah amcaadka ah noocyo ka mida ah gaalada la dilayni baa jira oo shareecadu xarintay la dilo marka naftii waxaa lagu ilaalinayaa qodobo dhowra ilaahay subxaana wa tacala wuxuu ka waray taxriimu اlictidaa calayha in lagu xadgudbo xaaraannimadeeda baa qodob ah oo aad adillada waynu ka hadli doonnaaye looga hadlay maxaanku dhahdaa waciidka ku yimi iyo dhibaatada ay leedahay qofka muslimkaa ah dilkiisu waxaa ka mid ah saddu daraa'ic almubaadiyati alqatli in la xidhay waddo kastoo ku gaadhsiinaysa in wax la dilo oo wixii sababi kara dil in la sameeyo ah iyana waxay noqonaysaa waa qaab ilaalinta nafta loogu talagala waynu ka hadli waxaa ka midoo loo jideeyey si loo ilaaliyo nafta waxaa la qisaastii oo qofkii qof dila in la dilo maxaanku uu kasu dilaa sharci ahaan ay ku caddaato in la dilo waxa weeye badbaadi ummaddaa ku jirta waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu ilaalinaya nafta muslimka ah ee la doonayo in la dhowro waxaa ka mid ah ilaalinta nafta taa xitaa adduunku ku dhacay in la doonayo daruuratu iqaamati albayina fii qatli nafsi in bayina cad loo helo oy caddaato si aan loogu talax tegin ama lagu cadgudbin qof aan isagu dembiile ahayn ayaa waxaa loo sameeyey in shuhuud iyo marag la helo ama isaguba xaggiisa laga helo inuu qirto waa waxyaabaha qawaacidda sharciga ah ee loogu talagaya nafta in lagu ilaaliyo waxaa ka mid a ah damaanu nafs nafta oo la damaano qaadayo oo dilkeedii aan cidlo dhacaynin oo balse ay noqonaysana insha allah waynu kala taaban doona waxaa ka mid a ah in dib loo dhigayo qisaasta marka la fulinayo haddii nafta dilisteedu ay dhacayso in loo gudbo naf kale oo haweenla uurka lahayd ee ilmaha uurka ku siday ilaalinta nafta ku jirta caloosha si loo ilaaliyo iyada dilkeeda iyadoo mudata in la dilo waxaa weeyaan dib baa loo dhigaya shalay waxaa ka mid a ah alcafu can alqisaas qisaaska oo la iska cafiyo oo ay u bannaan tahay qofkii xaqa u lahaa inuu cafin karo iyada qudheedu waa waddo ka mid ah waddada nafta lagu ilaalinayo oo la doonayo in maxaankuya la dhowro bay ka mid tahay waxaa ka mid ah ibaaxatu almaxduuraat in loo xalaaleeyey waxyaabaha xaaraanta oo marka naftani meel adag ay gaadho halisa oo ay aragto inay dhimanayso baktigii aggiille ee xaaraanta ka ahaa ayaa loo bannaynaya si ay iyada u badbaado oo ay u jirto ilaahay subxaanahu watacaala ilaalinta uu badbaadinaya nafta ayay ka mid tahay hadaynu ku bilownata u horraysa wa taxriimu اlictidaa calayha waxaa la yska xarimay nafta in lagu xadgudbo oo nusuus aad u fara badan oo kitaabka qur-aanka ku sugan iyo sunnaha nebiga ayaa waxaa la xarimay xadgudubka qofka muslimkaa in lagu xadgudbo waxaa laga dhigay min kabaa'iri dunuub dunuubta waaweyn ee naarta lagu galo ayaa laga dhigay oo marka laga yimaado alishraaku billaah ilaahay oo loo shariik yeelo oo cid lagu lamaaneeyo oo wuu xaqu lahaa bani aadan iyo makhluuq la siiyo oo shirki la yidhaahdo marka laga yimaado dembiga soo labeeya waa qofka muslimkaa dilkiisa walidaalika ba aad arkaysaa nusuusta qur-aanka allah subxaanau wa tacaala wuxuu leeyahay isagoo waciidkiisa qofka noocaasa ee qof muslima uu ka dilaa khatarta uu ku sugan yahay waman yaqtul mu'minan mutacammidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allaahu calayh walacanah waacadda lahu cadaaban cadiima buu alla leeyay subxana watacaala qofkii qof mu'mina dila uu ka suu dilaa abaalkiisu waa jahannamu ayaa allah leeyay subxaana wa tacaala waxaa lagu lebayay waa ku waarayaa ilaahay waa u cadhooday nacdashii ilaahay baa kor ka fuushay waxaa loo diyaariya cadaaban caiima cadaab aad u weyn baa lou diyaariy waxaa meel kale allow ku leeyahay maruu ka warramayey waxyaabaha la xarrimay qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay'a wabilwaalidayni ixsaana wlaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin naxnu narzuqukum waiyaahum walaa taqrabu alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan walaa taqtuluu الnafsa alatii xarama allah ila bilxaq nafti ilaahay xallin ahlaynina yani waxaan xaqahay nafta laguma dili karo dalikum wasaakum bihi lacallakum tacqiluun buu alla leeyahy subxaana wa tacaala aayadka alla wuxuu ku leeyay isagoo e, sugaya e, ictidaaha nafta lagu xadgudbaa khutuuraday leedahay walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq ha dilina naftii alla subxaana wa tacaala u xarrimay dilkeeda xaq mooye wax kalea ku dilina waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyin sulطaana falaa yusrif fi اlqatli inahu kaana mansuura waa kaa lehi subxana wa tacaala waxaa ka mid ah aayaadka qur-aanka ee lagu taqriirinayo taxriimka arrintaasi ay leedahay khatarteeda wاladiina laa yadcuuna maca allahi ilahan aakhara walaa yaqtuluuna الnafsa alatii xarama allahu ila bilxaq walaa yaznuun waman yafcal dalika yalqa ahaama oo markii la taxayo dadka mu'miniinta ay wanaagsanaa waa kuwa aan samaynaynin shirkiga waa kuwa aan nafta ilaahay xadbidinaynin shirkiga marka laga reebo ay ka tagaan waxaa lasoo soo lamaaneeyey waxaa la yidhaahdo dilka markaa dili maayaan naftii muslimadda ahayd ee allah subxaanah wa tacaala xarrimay axaadiidta rasuulka salawatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah xadiidka imaamu bukhaari uu warinayo laa yaxillu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu allah qofka muslimka ee tawxiidka ku dhawaaqaya in la dilaa ma bannaana ila bixdaa alaa althayib الzani wاlnafsu biالnafsi wاltaariku lidiini almufaariqu lijamaaca qofkii maxaan ku dhahay zaaniga ahaa iyo naftii naf dishay iyo qofkii diinta ka baxay waxa weeyaan waxaa ka mid a axaadiidta rasuulku salawaatu ullahi wasalam arrimaha kaga hadlay ina dimaa'akum wa amwaalakum وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا يبلغ الشاهد الغيب rasuulku maalin uu doortay oo gaar ah oo xadiidkan wuxuu tilmaamay dhiiggiinna iyo naftiinna dhiiggiinna iyo maashiinna iyo cirdigiinna oo sharabkiinna intaasba xaaraan buu dhexdiina ka yahay hataa muslimiinta tiini oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hadalka wuxuu ka jeediyey xafladii ugu weyneed umrada qabta rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo maalintii yowmulxaj xajku xagta isugu yihiin ayuu ka hadlay meelo badan buu ka jeediyey yowmu carafa ayuu ka jeediyey khudbadaas ayuu ka imaam muslim يوم النحر ويوم الحج الأكبر إذا أردنا أي شيء يكون مطاس وذلك الدولة والدين نحن كوجه الله الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أريد أن ترك ذلك صلى الله عليه وسلم عليه وليه ما كان سلطة جمال ووضع في عام سنين وأريد تنسوه هو الحال سيعني تركيز كيلابا يديه لما مسلم كان هو الحال في السنين وكان سلطة أي شهر لهذا أي بلد لهذا وإشواء شيء waardaydu waa kala tegey markaasina alla rasuul ah ibrahim rasuulayoo saxaabadu ka xishoonaya oo ixtiraamaya inay yaguna ka hadlaan saasay u hadlayeen markaasku aamusaya weliba oo sukuuna la ahlayay ilaah yaale xataa zanna annahu sayusamiihi bismi sayusamiihi bilayrismi inuu ku magacaali doono ee bishu bisha aan ahayn meesha aan ahayn ku doono ilaa aan ismirin markaa yidhahdeen ilaa markii dambe u sii weyba markuu arrintaa u sheegay allaahumma hal ballaqtu ilaahay inaan gaarsiiyey ogow allaahuma bashhad ilaa kuma khaatimo oo arrinta markaa culayska ay leedahay dhiigga muslimka dilka iyo xadgudub kasta hawsha ee u dhacaya aynu arkayno waaqicina taalla waxa weeyaan rasuulku wuu sii dareemaya waxa soo socda oo waxii baa wax loogu sheegaya waar ha u noqonina kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdi sida gaaro qaarba qaarka kale luqunta ka gooyo ha u noqonina ayuu rasuulku yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ka hadlaya rasuulku isagoo ka hadlaya mawduuca ee khatarta uu leeyahy akbaru lkabaa'ir alshraaku biاllah wa qatlu الnafsi wa cuquuqu اlwaalidayn wa qowlu الzuur kabaa'irta waxaa ugu waaweyn dunuub la galo ilaahay oo loo shariik yeelo ayaa u weyn waxaa ku xiga nafta oo la dilo naftii macsuumada ahayd ee shareecadu diidday in la dilo in la dilo taas ayaa ka mida ah waxyaabaha waaweyn ee kabaa'irta waxaa ka mida ah xadiidka macruufka ah ida iltaqa muslimaani bisayfayhima falqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar hadday labadii muslim seefta iskala hor yimaadaan oo dagaal isku wajahaan waxa weeyaan kii wax dilay iyo kii la dilayba naartay gelayaan markaase waxay dhahaan rasuulka ilaahdow haada alqaatilu famaa baalu lmaqtuul kaa wax dilay yastaxiqu nnaar naar dunto waa xaalkiisa ninka isaga la dilay seeftu leeftay ee xabadda lagaga hor la dilay maxaa isaga xaalkiisu noqonaya innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi isaga qofkiisu ma dhaamin aad u dadaalayey inuu maxaan kulay saaxiibkii dilo yuu isaga qofkiisu aad aad buu dadaalayay saasaa marka uu ku mutaystay waa gacan hormeeyey mooyaane isaga qofkiisu barakama welin waxaa ka mid axaadiia ah rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh ka hadlay masalada lazawaalu dunyaa ahwanu cala allaahi min qatli mu'mini bikayri xaq adduunka dhan oo zuula waxaa ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa uga fudud qof mu'min ah oo xaqdarra lagu dilo adduunka dhamme ha tago mu'minkana yaan la dilin maxaanu saas u socdaa waa arrin aad iyo aad u culays badan waxaa rasuulku xadid kale ku tilmaamay lan yazaalu lmuminu lan yazaala almu'minu fii fusxatin min diini maa lam yusib daman xaraama oo xadiiska bukhaari baa wariyey waa xadiis saxiixa kulligoodba yacni qofka mu'minkii ka tegi maayo inuu ku sugan yahay waasicnimadiisa inuu kaga sugan yahay oo xaaladiisu ay fiican tahay intaanu dhiiga xaaraana ku dhicin baa rasuulku leehi salawaatu ullahi wasalaamu calayh laakiin mar hadduu dhiiga xaaraana ku dhaco xaalkiisu marka allaha saalowey ibnucarabi sheekha la yidhaahdo saw soo guurinaya imaamu alxaafid ibnu xajar fii fatxibaari wuxuu leeyahay abata annahyu can qatli اlbahiimati bigayri xaqin wاlwaciidu fii dalika fakayfa yaqtulu fakayfa biqatli اlaadamiyi fakayfa bilmuslim wuxuu yidhi in neefkii xoolaha layska dilo shareecadu way diiday halkaa neef madaxba iska dhufato ama maaragtay xadiis baa wuxuu ka yeelanina iyagoona aad toogataan wixii noola ah inaad xayawaanka iska dhuftan oo kale iyo aad ku diisho baa la diido waciid iyo dembi baa ku yimi goodiis ah oo lagu leeyahay neefka xoolaha ah ha dili haddii neefkii xoolaha saa la yidhi uu yidhi fakayfa bilmuslim qofka muslimkaa dilkiisa u noqonaya fakayfa bilmu'min qofkii eh, eh, fakayfa biltaqiy qofkii taqiga ee lakayaabka ee caabidka ahaa ee masaajid ka soo baxay xaalkii uu saa noqonaya markaasuu ibnu carabi wuxuu leeyahay alfusxatu fi اddiini sicatu alacmaali alsaalixa xataa idaa jaءa alqatlu daaqat liannaha eh, laa tafii biwasnihi wuxuu hi inta aan dilgelino waa iska waasi xaaladiisu oo acmaashiisu waa iska kabkabay leedahay waa wixii ka dhacaya kale dunuub ah acmaal saalix waa iska imanaysa khayr baa meesha u yaalla laakiin markaau nafta dilo ciidhi buu gelaya ciidh iyo culays baa fuulayoo marka hawl culus baa saaran marka waxay u soo jiidaaba waa dil kaloo iskaga mamo oo ha dhowto oo hawshii halkaa ka sii wato waxaa kaloo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi abqadu nnaas ila allah ilaahay agtiisa waxaa loogu cadho badan yahay saddex qof mulxidun fi lxaram qofka xaramka dunuubta ku samaynaya ilxaadka wax leexin xagga cabdilhayraya wa mubtagin fi lislaami sunnata aljaahiliya islaamka dhexdiisa qofka sunno jaahiliya dalbaya oo qof baa laga dilayo markaasu wuxuu doonayaa inuu bani fulaan reer hebel uu ka argoosto uu leeyahay hebelkaa isama qalmo ninkii maaragtay iga maqnaa waxbaan ka baarbaaranaya jaahiluu laadinaya waxa wey kaasina waxa ragga ilahay ugu cadabadanya inu ka mid yahay wamuallibun dama mri'in dam imri'in bikayri xaqin liyuriiqa damah mid raadinaya qof muslima inuu xaqdaradigiisa ku daadiyo mufasiriintu markay ka hadleen muxadiiintu sharx xadiidka mualibun waa mutakalifun lialab waa nin aad u baadgooraya waa nin baadikoobkiis badan yahay dabagalab ku haya intaa intaa raadda ku jira wuxuu diidi lahaa oo hawluu ku dhex jiraa maaha maaragtay talab mar kaliya qofku dilo ka tegay maahae waa nin hawshanba iska wato oo dabagal ku hayo ummadda siduu maroo mid nafta uga jabo barnaamijkaas ku jira ibn cumar wuxuu leeyahay cabdillahi ibn cumar radi allahu canhu ina min waradaati alumuur allatii laa makhraja liman awqaca nafsahu fiiha safka dami alxaraami bigayri xillih waxaa ka mida waradaad min jamcu wardati weeyaanoo halaaggaa loo jeeda waxyaabaha umuuraha lagu halaagsano waxaa ka mida allatii laa makhraja ka bixitaan aan lahayn liman awqaca nafsahu fiiha sabka damin diig xaaraana qofka daadinaya mahaalig waxyaabaha lagu halaagsano waan laga dhexdhici karaynin arrimahaas ayuu ku dhacay markuu qofkii biqayri xillihi biqayri xaqi uu ku dilo aynkaas buu leey imaamu cabd lahi aaabi maamsha cabdulahi bn cumar fii saxiix bukhaari kitaabu diyaad ayuu xadiikaas ku sugan yahay aad baa marka nafta loo ilaaliyey dilkeeda ilaa shareecadu ay gaarsiisay qofkii gaalkaha mucaahadka ahaa ee ballanka ku jiray ummaddu ballanka kula jiray ee maxaan ku dhahdaa ama jizye laga qaaday ama mucaahadka ummadda u ogolaaday qaybkaad ku saafaaday inuu dalka soo galo qofka noocaasa dilkiisa uu rasuulku yidhi man qatala mucaahadan lam yarax raa'ixata aljannati waina riixaha la yuujadu min masiirati arbaciina caaman qofka dila qof mucaahad ah oo ballan ku jira jannada urin maaya buu leeyahay rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh urteeda wuxuu ka helayaa masiiro afartan sanno loo socdo ayuu sheegay rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka arrintaa khatarteeda ayuu ka hadlayaa haddaynu eegno markaa qodobkaa koowaad oo ku-xadgudubka naftu inay xaaraantahay sidee bay markaa adiladaas aynu sheegnay ee ka hadlaysa xaaraannimada nafta in la dilo ilaahay xarrimay dilkeeda sidee bay ilaalin ugu noqonaysaa ilaalin waxay ugu noqonaysaa qofka muslimka ee xuquqoyaana qalbigiisa ku jiro ee nusuusta ixtiraamaya axaadiis aynu akhriyayno iyo nusuusta qur-aanka ee waxaa ku dhacaysa markaa inuu baqo inuu weyneeyo naska qur-aanka inuu weyneeyo maaragtay axaadiisa rasuulka inuu mukhaalafada ilaahay uu khilaafayo uu ka baqo oo gadaal u baqo ayaa imanaysa markaas ku joogsanaya asalkuna waxa weeyaan qofka muslimka waxaa laga doonaya inuu aado marka loo sheego ilaahay waxa inuu diiday oo rasuulku waxa uu diidan yahay inuu ka joogsado amarka qaato wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allah warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi illaha warasuulah faqad dalla dalaalan mubiina wa kaa lihi subxaanahu wa tacala qof mu'mina oo lab ah iyo mid dadigoo haweenay ah midna markaa uma haboono xaquma laha haddii ilaahay wax amro oo wax xukumo inay wax ka doortaan oo doorasho iyo ayqiin iyo wax raaraadsadaan saa maaha saasaa loo jeedaa si kale uu wax u dhigo maaha waxaa la doonayaa nusuusku inay ku celiso axaadiidta ay ku celiso qur-aankuu ku celiyaa la doonaya oo haddii mukhaalafaad la timaadana waxaad ku talagelaysaa waciidka la sheegay iyo weliba alla inuu qur-aankiisa ku leeyahay falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadeen baa la leeyahay yacni kuwa khilaafaya amarka rasuulka inay fitna ku dhacdo ama cadaab aliimu u qabsado ha ka digtoonaadeen buu leey allah subxaana wa tacaala oo shacniga muslimkaa wuxuu yahay inuu jeclaado waxa ilaahay jecel yahay inuu naco waxa ilaahay necel yahay ilahay wuxuu jecel yahay qofkaa muuminka ah in naftiis la badbaadiyo oo la dhawro oo la daayo waa wuxuu rabo ilaahay wuxuu necel yahay dhiigga muslimka in la daadiyo oo waa kaa yidhi adduunkaoo dhan oo zuula taas ayaa ka fudud waxa way keenaysaa marka adilladaas oo dhammi sariix ku tahay qofka muslimkaa dilkiisu inay arrin khatara tahay qofka fudaysadaana meel ay inuu socdo waxaa kale oo laga qaadanayaa oo xifidkeeda way noqonaysaa tarhiib baa la geliyey baqagelin oo ciqaabta aakhiro waa min acdami zawaajir naskii qur'aanka ugu horreyna ku bilowmay waxyaabaha zawaajirta ee qofka markaa xumaa ka reebaya waxyaabaha ugu waaweyn buu noqonaya waxaasi ka sii dara arrintaasoo dhan dilku waa noocnooce eh. marka qofkaani qofkii muslimkaa uu gaalaysiiyo oo uu diinta ka sareeya waa murtad ilaahay diinkiisa ka baxay isagoo wax xujaab iyo wax sharciya iyo wax maxkamadah iyo wax waddo saxa ah oo shareecadu martay aanay jirin uu mujtamac dhan iskaga xukumo murtadiin wax la yidhaahdo oo kadibna dhiiggooda bannaysto taasi waa jariimo ka weyn qofkii qabiilka ahaa ee qabiil aana uu ku lahaa nin ka dilay tana ka culus tana ka culus badhegayse xadiidka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidkan xudayfa ibnu imaan wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi inna akhwafa maa akhaafu calayk waxaan idinku cabsi badan idinka baqaya korkiina waxa weeye rajulun qara'a alqur'aana xataa idaa ru'yat bahjatuhu calayh qofkii qur-aan buu akhriyey diintii buu bartay qur-aankii buu akhriyey kitaabka ilaahay ilaa nuurkii iyo iftiinkii wejigiisa u ka muuqtay wa kaana rid'an lilislaam islaamkana u noqday maxaan kuley difaac iyo gabaad fiican u noqday hayarahu ilaa maa shaa allah waa dooriyay hawshu ku jiray ilaa maa shaa allah wix ilaahay doonay u ka dhex baxay wanabada walaa'a dahri dhabarkiisu ka wasaca calaa jaarihi bisayf kuwii jaarkiisa kulihii ku xigay xaafadii ku xigay ayuu ku bilaabay wa ramaahu bishirki gaalnimuu ku tuuro wuxuu yidhi kan kaasi waa murtad kani waa kaafir kuwii agaarkiisa ahaa ayuu gaalnimo ku tuuray qaala markaasaa wuxuu leeya xudayfa qultu yaa nabiy allah ayuhumaa wlaa bishirk ninkaa marka jiiraankiisii gaalaysin iyo seef ku bilaabay ee gaalnimo ku tuuray keebaa u awlaysan ayuhumaa awlaa bishirki almarmi am iraami ma kii lagu ganay baa gaalnimada ku awlaysan oo muta mise ka ganay baa munta gaalnimada markaasuu idhi bal iraami ka ganay baa ku awlaysan ayuu rasuulku leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh rawaahu albukhaariyu fi taarikh alkabiir ayuu xadiidka taarikh alkabiir kitaabkiisa ay ku wariyey waxasanahu alalbaaniyu fi sinati alxadiid saxiixa ayuu ku saxiixiyey raqamka saddex kun laba boqol iyo kow kaas wuxuu kutusinaya marka khatarta uu leeyahay ninkaas gaalnimo ku galay seeftii ma kala daa ilay dilkan wuxuu ka ratimaya gaalaysiin marka ninka hore qur-aanka waa bartay diinta ugu socday markiiba markaa sheega kaloo gaalaysiina iyo gacanka hadal buu bilaabay kitaabkii wuxuu marka ka dhex baatay ka xugsibay kitaabka waxaa ka mid ah xadiidka uu rasuulku leeyahy salawatu ullahi wasalaamu abi daawuud ku sugan man qatala mu'minan faاqtabada biqatlihi labadaba waa lagu dabdiyey lam yaqbal illaahu minhu sarfan walaa cadla qofka qof mu'mina dila faاqtabada iyo factabada labadaba waa la keenay faاqtabada haddaynu qabanno uu yaxya ibn yaxya alkhasaani isagoo madka ku keenay abu daawuud leeyahay waxa weeye aladiina yuqaatiluuna fi اlfitna fayaqtulu axaduhum fayaraa annahu calaa huda falaa yastakfiru اllaha min daalik ninkani dadku laynaya fitan buu ku jiraa muslimkii buu dilayaa fakhtabada biqatli muminka markuu dilay waa ku faraxsan yahay inuu hanuun ku sugan yahay buu isu haystaa oo uu isu haystaa inuu nin mujaahida yahay oo dhiigga qofka muslimkuu dilay uu janno ku raadinaya dembidhaaf ilaahay weydiisan maayo markaa kaa wuxuu laa yaqba allahu minhu sarfan wax yari waxba doon ka aqbali maayo waayo ninkani inuu qaldan yaba isma haysto ninkani inuu dhiig muslim daashaba isma haysto ninkani wuxuu isu haystaa mujaahid halkaa imaamku taagan yahay isu haysta soo maaragti rasuulku saa isu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiidkaasina waa xadiid saxiix abi daawuud baa wariyey waana fi saxiix abi daawuud na waa ku sugaya afar boqol labo iyo tobaad baciidna ma aha in dadka qaarkood ay u fahmaan diinta si qaldan fikri qaldan ku qallooyo diinta ku qalloocato oo mafaahiim qaldan ay qaataan oo dad muslimiinta ay gaalayseen dhiigoodan daadiyaan wax cusub maaha taariikhda qadiimka asxaabaday ku bilaabatay oo cumaan bay dileen niman le maaragtay waxaanu ku soconaa nin daari baan dilayna saxaabi sideetan jira oo xaafida quraan quraanka akhriyaya oo amiirka mu'miniinta oo xukuma dhakas ee qorta ka jare oo cali ibn abi taalib radia allahu canhu oo khaliifadii afraad ah oo ahlubeytkii ah oo faatima maaragtay binti rasuulilah xaaskiisa ay tahay oo alxasan walxusayn carruurta ay sayida shaabih aljanna ay yihiin maxaan ku dhahdaa carruurta ay yihiin baa labile waa lagu shahaado qaadanaya waa daalim mujrima markaase cabdiraxmaan mujrim intuu dilay ayaa ragga isku jaallaha ahaayeenna ammaanta u soo tirinayaan oo ammaanayaan yaa darbatan min taqiyin maa araada biha ilaa liyabluga min dilcarshi ridwaanan inii la adkuru yowman faaxsibuhu awfa albariyati cinda allahi miisaan saasuyo gacan barakaysan oo mujaahidada oo allihii carshiga u saaxiibka ahaa ka raalidoonka ah ka rajaynaysa maa inuu ilahay raali geliyo hadalkaas la taxay mid baa u jooga wuxuu ihaha darbatan min shaqiyin maa araada biha ilaa liyasla min dilcarshi miiraan inii laadkuru yowman faalcanuhu waalcanu alkalba alxataar cimraan xataar rasmi beenawaaska kadaabka ah baa nacdanaya shaqga ah marka waxa weyaan taariikhda qadiimka weligii buu wejita arrimaha in dad inxiraafsan oo diintii ka inxiraafsani in qof muslim intay gaalaysaan dhiiggiisa ay bannaystaan shay weligeed ba jiri jiray oo taariikhda sugan bay waa taariikhda mucaasarkaana waa shay iska waaqicoo jira oo markhaatimo doonto aad iska fahmayso oo kooxaha musallaxiinta ee caalamka ka dagaalamaya meel kastaba ha joogeen dawaaifta kala duwan waxay u calanka u taagteen hay hay ugu qiimaha badna oo jihaadka ah calanka u taagtay bay waxaas ka dhacya oo jamaca alislamiya musalaxa fi oo baaba'day oo taarikhda laakiin mujaahidiin sheegtada oo caalamka soo maray sannaday dhowaa ama soo dhaafnay wuxuu ka sheekaynayaa inay ilaahay ku jihaadeen jihaadka markii dambe uu gaahay si riddo loo xukumayey aabbihii hooyadii inuu riddo ku xukumo dilay markaasuu ammaanaya abu qataada falastiin mid buu ammaanay le jamaacaddii siay sunnaha u tabaqayso iyo manhajka salafka u xaqiijisay meeshay marayso iyo baraa'ada say u qaadatay waa nin bal wuxuu ku dahadrigiso uu leeyahy markaa waa nin marka mid tadbajire wuxuu leeyahy hadal jirigiso waxaa soo guurinayaa cabdimaalik aramaضaani kitaabkiisa takhliiصu اlcibaad min waxshiyati abi qataada daaci ilaa qatli niswaan wa faradaati اakbaad kitaabkaas buu kaga hadlay markaasaa wuxuu leeyahay Eh, isagii baa hadlaya kii markaa ka abu falastiinigaas oo takfiir ah wuxuu wa kaana mima qaaluuh laqad wasala afraadu aljamaca alislaamiya jamaacadii islaamiga mujaahidada waxay gaadhay buu yidhi ilaa darajati naxmad allaha tacaala calayha daraja aan ilaahay ku maadinayno bilbaraa'ati lilmurtakiin ka baraa qaadashada murtakiinta wa acwaanin xataa low kaanuu aabaa'ahum wa ahliyihim وما ذلك إلا بسبب فهمهم لعقيدة السلف الصالح وتشبه بسيرة الصحابة ويري آه إلهي قال هير أبياشو الكودي ay ka baraa qaataan arrintaasna waxa weye sababteedu inay fahamkii diinta salafku uu si fiican ugu ducay iyo siiradii saxaabada ay طabaqayaan faina bacda camaliyaati afraad اljamaca fii taطbiiqi xukm illahi fi lmubtadiina wacwaanihim kaanat ضida aabaa'ihim waإkhwaanihim ففي بوقرة قام شاب من أفراد الجماعة بتطبيق حكم الله تعالى في والديه مركب عليه nimankaas aad uga baraqaateen afraad ka midii si fiican bay u xaqiijisay arrintaasoo meesha magaca leh nin dhallinyaro ah oo jamaacadda ka mid ah ayaa shareecadii ku dabaqay aabihii hooyadaba ku dabaqay bacdamaa rafada xukma allah markuu xukunku ilaahay diideen wadalika biqabuulihimaa bitaswiiji ukhtihi ilaa rajuli maleeshiya waxay aqbaleen buu yidhi nin maaragtay ciidanka jazaa'ir ka tirsan maleeshiyada jazaa'ir ka tirsan bay walaashii u guuriyeen markaasuu yidhi waa gaalowdeen ha u guurina me waa u guurayna da'da halkaasoo markaa dee mutadiin bay markay gabadhi u guuriyeen ninkaase labadii wiidee qoofka jabay soo maaragtay markaa riddadu halkaasa ka dhacdhacda waa waa shay baciida markaa maaha qadaayaad ka dhacaya wax qariiba maaha waa waa nooc inxiraafka ka mida in qof masaa'il ka soo baxay oo wayse qaba oo soo tukaday oo wuxuu u dambeeyey qabanaya wixii lagu badbaadi jiray oo salaada ah. inuu tukad soo dabagalo xabad lagu ugu tumo ma jariimo ka weyn baa jirta ka weyn oo hadda aan shirki ka soo baxaysa waytaaka weyn ma jirto qadayaad kharaa'ib oo kharaa'ibka waxaa ka mid ah in dhallinyara carruuroo yaryaroo iskuulaha iskuxay inta qambagas yala baabaasho la yidhaahdo waxoogaa camaliyaad mubaaraka ayaa ka dhacay meesha weynaa tacarur yar laayaba dumaado oo la yidhahdo maarata jira markaa camaliyaad wanaagsan oo khayra oo mubaarak ayaa la gaaday waxyaala aad u qaraybka eh, waxaynu xusanaynaa isxusinaynaa arrinta noocaas oo kalea oo isku eh, dilka maxaanku raa qofku tadayun ahaan uku dilayo oo diin ahaan u dhowaanayo oo leeyahay jannan ku gaarayaa inxiraafka ugu khatarsan wey arrintaas weliba qadiyadan hadda eh, qofku intuu xoogaa isku xidho baarud ama gaari mino soo saaro oo marka hore iska dhimanaysa uu noqdo wareeyaa waa arrin munkara oo shareecada ilaan ka mid ahayn camaliya istijaabiya waa camaliya intixaariya sa saxa waan bannaanayn sharciga ilaah oo eh, dilka naftu ama naftiis ha dilo ama naf kale ha dilo oo maxaanku raa aan sharcigu ogol in la dilay waxay noqonaysaa arrintaasi man camila camala laysa calayhi amruna fahuwa raddi wixii sharcigu wuxuu qabanay waxaan ahayn waxaan diinta ilaahay ku iman waxaan ahayn oo u sameeyey wey aymaduna way ka hadleen culimmadu sida sheekh cabdilcaziz ibn baaz iyo maxamed saalix cuthaymiin iyo rag fara badan saalix fawsaan iyo aymo fara badan oo casriga ah aad bay masaa'ilkaa uga hadleen nusuusteeduna waa iska waaday oo ninkaan markuu waxaan samaynaya naftiisa qadimayo isagu niyo wanaag bay ka tahay wuxuu doonayaa jannuu rabaa mar hadduuba naftiisii qadimayo wax sahamna laakiin nin kasta oo niyo wanaagsan oo wuxuu agtiisa ugu fiicnaa u dhiibay dee ma aha xaqa ma asiibi xaq wuxuu kaa rabaa asiibkiisu inaad niyadeedna wanaagsanto ikhlaasaad la timaado waxaad qabanaysoo nafta ku bixinaysaana ay sax yihiin markaasaa sax noqonaysa aayadu mashruuc hadday tahay wasiiladuna wayna mashruuc ahaatay haddii kale waxaad soo gelaysaa ninkii talyaaniga ah manhajkiisii algaayatu tubarir wasiila mar haddaad hawl fiican kusto meel la socoto fiican wasiilada kasta mar bacdooda dib dib mal meel waad socotaa waxaasna kala saxmaa ninkaan markaa wuxuu doonayaa khayr iyo janu rabaa laakiin si qadamuu fahm fataawo fataawada alla ah oo mudallila wax luminaya ayaa loo sheegay oo laakiin waxaan isxuusinaynaa oo talow shahaadadu ma waxaan si calami saarta anugu oo ma iska odhan karaa hadda saacad hellaayo ayaan shahaado qaadanaya miiskaasaan ku jiraa waqtigaasa nafta ka baxaysa waqtiga halkaasaan dhibaya oo ilaahay qur-aankiisa o dhan haddaad akhrido kumaba jirta sheekadaasi wax shahaado qaadan karaaba shahaadadu waa shay cadiyo ah oo fiican oo ilaahay bixiyo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay in yamsaskum qarxun faqad massa alqawma qarxun miluh وتلك الأيام يداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منهم شهداء والله لا يحب الظالمين وبلغ هذه هذه اللي سوق عليه لا هو هو إذن لم يدبا هو إذن كسر شهر شيء واحد سوق قطعي وإذن كوحيا بالإنسان وحكمنا ليعلم الله الذين آمنوا إنه أجاد وتقال كأكل شتاء بين سوق عليه إنه أجل أجاد وضخ أمه شعر مظهور بالإرادة قف كمون كدين كأكل قطعي iyo wayatakida minkum shuhada inuu idinka yeesho alleh qaar idinka mida shuhada ka yeelo alleh subxana watacaala ma haduunad yeelanayso allah baa yeelaya subxana watacaala waa ikhtiyaar xagga rabbi ah waa doorasho ilaahay uu kuu dooray shahaadada ee maa wax rabaabanaysa maa ina ashtara min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna yuqaatiluuna fii sabiili illah fayuqtaluuna fayaqtuluuna wayuqtaluun ilaahay wuxuu muminiintii naftooda ku absirmaya jihaadka iyo gaalada jihaadayaan markaas alla wuxuu leeyahay jidka ilahay bay ku dagaalamaya waxbay laynayaan gaalay laynayaan fa yuqtawna waa la laynayaa maa isagoo isqarxisna dilay wa yuqtawna waa la laynaya marka arrintu arrin sharkaaga maha waa la laynaya inaad nin walba maaha in lagu dilay goobta ninkii ilaahay u gartay baa lagu dilaya goobta wa yuqtaluun waa la laynaya waman yuqaatil fii sabiili illah fa yuqtal aw yaglib qofka dagaalamaya jiriisa oo fa yuqtal la dilay ما يسوي الزنا فيقتل أو يغلب فسوف نؤتي أجرا عظيما marka shahaadada waa wax ilaahay bixiyo ee ma aha wax la caalama saarto gaariga kursi aad sii qabsanayso leedahay kursiga ay yahay aniga maxaan kula dib ugu wareegkaraysanaya ma arag shahaado waa ilaa haddii kayni wada shahaad maro istaadan hadday nolosha iska fuuta ma waa arrin ilaahay baxsho nas sariixana waxaa ku ah qofka nafsiga badan diida walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiiman waa naftiinna hadilina baa ilahay leeyahy subxana wa tacala ilaahay muxuu ahaada ka idin naxariisana markin adduun saasuu ilahay leeyay cumuumka aayaddu kii naftiisa geli waa soo gelaya oo maxaan ku dhahdaa ama qaraxa isku dilo ama sunha iscabsiiyo ama xabada isku dhufto walaa taqtuluu anfusakum waa caam waxaa nahyigaa soo gelaya nin kasta oo naftiisa geli baa soo gelaya somaarka waxaa sunnaha ka mid ah rasuulku salawatu ullahi wasalam alayh leeyahay man qatala nafsahu bixadiidatin faxadiidatuhu fii yadihi yatawajau biha fii baطnihi fii naari jahannam khaalidan mukhalladan fiiha abadan qofka naftiisa dila oo bir ku dila waxaa weeye birtaasuu qiyaamaha naarta maxaan ku dhaha isgelgeyn doona maanta qiyaamasi isugu dilay taa nafteeda khaalidan mukhalladan fiiha abadan baa rasuulku waman shariba summan qofka sun cabba faqatala nafsah فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تردى من جبل بوس كسطورة فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ساسوليه رسولك صلوات الله والسلام عليه مركا عمليات النوع عاصر نفط قفك بحنايو وكدقين هذا المسلمين تاي نفتو دائي بالباديان oo maxaan ku dhahdaa fataawo aan muctabar ahayn in maxaan ku dhahay shubahaad aan aasaas badan ku taagnayn in nafdan lagu bixiyaa wax ilaahay diin soo geliya maa waxaa ka mid a marka waxyaabaha keenaya nafta lagu ilaalinayo saddu daraa'ib almu'adiyati ilaa qatli nafs in shareecadu waxay awdaysaa oo ka hortegaysaa waddadaa ku gaadhsiinaysa dilka qof muslimiin la dugo waddadaa ku gaadhsiinaysa waxaa ka mid ah hubka dadku ay sitaan ayaa mujtamaca bulshada dhexdeed markaad ku jirto waxaa la doonayaa inaad ilaashato oo aadan ku dhibaatayn mujtamaca iska dhaaf inaad ku dishay oo rasuulku wuxuu leeyahay xadiidka abu hurayra warinayo laa yushiiru axadukum ilaa akhiihi bisilaax fainahu laa yadri lacalla ashayطaana yansicu fii yadi fayaqacu fii xufratin min annaar bukhari ba xadidka wari midkiin yaanu hubka ku fiiqin walaalkii yaanu ku fiiqin oo qoriga saar ku taha ma bannaano oo basool saar ku taha ma bannaano adoo ku ciyaaraya iska dhaaf inaad nafta kaa jartee inaad adoo ku ciyaaraya saa ku tidhaahdo oo ku fiiqdo shareecadu xaaraan ba ka dhigta waayo rasuulku wuxuu leeyahay midkiin ma oga shayaan inuu kaa fakiyaba oo hadda ma ogid markoo baashu ina cabaysnayde way iska dhacda hataa isagoo iska fakiyado isle kuma cabaysnaa inay qacad tiraado saa ku dhacdo markaa shaydaanku inuu kaa gacantaada oo markaaad ku dhacdo fii xufrati min annaar god naarta ka mid ah ayaa suuragalay u rasuulku leeyahy salawatu wasalaamu calayh waxaa ka mid ah xadiidka abi hurayra man ashaara ilaa akhiihi bixadiidatii faina almalaa'ikata talcanu wain kaana akhaahu liabiih qofka ishaaro walaalkii ku fiiqa birta yacnii seefta iyo wax lagu dagaalamayey malaa'igta ayaa dhacdanaysa wain kaana akhaahu liabiih wa ummi walaalkii aabbihi hooya isku ahaadeen ba ahaadeen waxa weeyaan wuxuu noqonayaa qofkaasi nacdal baa ku socota sida rasuulku inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid axaadiia ah xadiiska imaam axmed iyo abu daawud ee wariyano saxiixa ee saxaabadu iyagoo maalin safar ah ayaa nin saxaabada ka mid ihi ee ninbuu xoogaa isagoo hurdaah ayuu wuxuu ka qaaday hurkiisii buu ka yar qariyey markaasuu soo kaca isagoo naxsan waa qowligii hurkagiyaa qaatay markaasaa rasuulku yidhi laa yaxillu limuslimin an yurawica musliman ma bannaana qof muslimii inuu qof muslima argagixiyo oo bajiyo oo ka nixiyo lama ogola arrimahaasoo dhan waxay kutusinayaan waxaa laga hortegayaa maxay waxaa laga hortegayaa diinka oo hubkaba dee ha ku isticmaali walka ha ku fiiqin oo ha ku bajinin oo ha ka qarinin ka fugin xataa markaad maraysaan waxay ku dagaalamayeen seefaha iyo warmaha iyo baalaha maaragtay ee loodhan jire warmaha os waa weyn leh caaradda qabaan le markaad shacabka dhex maraysan bulshooyinka shacabka qaba waa markaa hurkooda ka wataana inay ammaanka u xidhaan oo maaragtay aanan furin oo diyaar aad iyo aad u ilaaliyaan oo waxyaabaha shareecadu ay farayso waxaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaam aligu nahiyey qofka muslimkii inuu muslimiinta hurka u qaato man xamala calayna silaax falaysa mina qofka annaga hubka noo qaataa annaga nagaa mid ah buu rasuulku u yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh saasuu leeyihi sibaabu lmuslimi fusuuq wa qitaalu kufr caydu waa meelaha dagaalku ka bilaabanayo dagaalku meelaas ka bilowda kaasa waxaa lagu leeyahay ha caytanin oo caydani waxay keenaysaa si naftan loo ilaaliyo waxaa weeye afxumaa waxaa ka dhalanaya dee mogta afku mar xumaado marka afku xumaado maxaa imanaya dee gacanteeda dhacda marka afka caydii baa lagu diidaya qofkii muslimka in oo lagaa reebiyo waayo sababtaas waxay keeni kartaa in waan xaaraan aydu waxayna sababi kartaa in maxaan ku dhahdaa dee qofkii muslimka ahayd wax ku dhacaan oo dhiisocolisu geyso waxay qarreen eh, fuqahadu eh, qofku xitaa inuu eh, tasabubka wax la yidhaahdo sababta inuu ku damaano qaadayo qofka wax ku yeeleeyey sida maala ibnu oo kale uu leeyahay kitaabkiisa wayajibu adamaanu biاsababi kama yajibu bilmubaasharati faidaa xafara biiran fii ariiqin waxaa weeyaan qofku waxaa waajibka inuu ku damaano qaado wuxuu sabab ku dilay isagoo oo kale oo maxay tahay ceel buu wuxuu ka qoday meeshii dadku ay marayeen oo aan maslaxadda muslimiinta ahayn buu meedaha ka qoday ama milka aan lahayn buu ka qoday ceelkii oo dad baa ku dhacay waa adaamin waa la weyn qaadaya dhagax buu meel daadhiga markaasaa lagu gufay isagaa mas-uulkaa yacani waxa weeyaan baalkii galkii mooska ayuu ku tuuray maxaan ku dhahay waddada dhexeedii markaasaa lagu sibixo lagu joogay mas-uul isagoo soo jiri ciddii ku halaagtay ninkii mutasabig weeye isagaa saabay waxaasoo dhan waxay keenaysaa ilaalinta nafta ayaa la ilaalinaya la doonaya inaanan waxba keensan islaaliso oo waxad halkaa ku tuurayso waagu meel dayataa cid baa ku dhici doonta cid baa ku jabi doonta cid baa waxyeeli doonta baa laga taxadiray waxaa ka mid a ilaalinta nafta la ilaalinayo waxyaabaha sharecadu ay dhigayso alqisaas oo qisaasku ilaahay wuxuu yidhi walakum fi lqisaasi xayaatun yaa uli waxyaaba shareecadu akhlaaqiyaadka sare ee aad u fiican ee dejisay weeye qofkii qof dila ee uu ka soo dilaa ay caddaato in la qisaaso oo naftiisa si uga jaray naftiisna looga jaro waxaa weeye waa shareecada islaamka waxyaabay la tii oo nimankii jaahiliyadii carbeed waxay odhan jireen maamaada ugu fiican ay ku faani jireen alqatlu anfaa lilqatli maal bay alqatlu anfaa lilqatli dil ayaa dil joojiya oo anfiya wamayse waa intooda qaniya kaa fursa manaa waa wey haddii dee qofka haddii la dilo waa wey inaad joojinaysa marka didinka waa baaqanaya haddii uu ka baqay in la dilayo isna waa waa ka joogsanaya laakiin maamaada iyo aayadda marka sbardhigno maamaad macno way yeelanayso walakum bilqisaas xayaa bay xayaa nool baa ilaahi subxana wa tacaala u sheegay qisaasta yaa ayuha aladiina amanu kutiba calaykum alqisaas fi alqatla alxorri bilxorri walcabdi bilcabdi والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع إلى آخر laga yihahdo walakum fi الqisaas xayaa oo markaas seebay xayaa u noqonaysaa waa xayaa u noqonaysaa waxa weeyaan horta qofkan qaatilkii markuu ogaado hadduu wax dilay in la dilayo dee waxa weeye dilkii buu ka joogsanaya markuu dilki ka joogsanaya maxaa badbaaday naftiisuna waa badbaaday tii kalew dii lahaana way badbaaday soo nool mahadi marka isagiina badbaadiyey kuu dii lahaana wuu badbaaday mujtamaciina dhegtaa u taagan oo cid tallaabo qaadi karta ma jirto midda kale qisaasku waxay keenaysaa la dili maayo qaatilka mooyaane wax kala dili maayo baynamaa maxaan ku jaahiliyada carbeed iyagu waxay samayn jireen dee laga dilo ama labay dilayeen ama afar bay dilayan ama bay dilayan walidaalika waa kaanaya waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyi sulطaanan falaa yusrif fi اlqatl falaa yusrif fi اlqatl maxay tahay xadgudub yaanu sameyn hadii weel lagaa dhigay oo maxaanku xilka laguu dhiibay oo qof lagaa dilay xil baa ku saaran soo maaha qofka uma dilaysa laba ha dilin mid kale ha dilin maxaanku dhahay isagii ha eh, ku samayn tarjiya googoy falaa yusrif biqat xadgudub ha samayn looma qoro tacadi marka waxa waa xayaa waa nool eh, nool bay taadoo qofkii eh, la dilay dadkiisii la dilay horaa dhibaadeeyey waa urbogsanaya marka ninkii loo keeno daatirka ahaa ee nafta dilay ee uu markaa xaajadiisa ka fushado waxa weeyaan waa nool oo ciilkii iyo kutaalladii iyo urxumadii waxo dhan waa ka bogsan xayaa wey waa nool loo bogso somaalka marka waxa weeyaan eh, taasina waxay noqonaysaa waa nooc ka mid ah siyaabaha nafta loo ilaalinayo oo qisaastu waxaa lagu ilaaliya nafta oo mujtamaciyo bulshadu nabadda waxay ku helaysaa iyo dil-a'aanta in qisaasta lagu fuliyo qofku waxdila markay ku caddaato in la fuliyo waa arrimaha ay ku badbaadaysa ummadda ku badbaadaysa waxaa ka mid ah eh, inay tahay daruuri in bayino la helo oo nafta qudheedu la tuhmayo ee laleeya waxba i dishay waxa weeyaan in bayino cad loo helo si aan dulmi wax loogu dulin waa ilaalinta naftay ka midta naftaa la ilaalinaya oo nafta in tartiib laysaga dilo iyo xagdare lagu dilo baa dulmigii ah markaasa waxaa laleeyahay waa in la helaa bayino cad ama isaga u qirto ama maxay la helo ama laga markhaati oo fura hadday tahay maxaanku dhahda qof inuu dilay hadday tahay zino oo eh, maaragtay dee qof muxsan hore gursay u yahayna yana waxa wey ama eh, ah, yaan guursan bae waxa weeyaan macnaha eh, kala dilaya waa ka dee hore guursaday oo maxaanku dhaha xaa soo marae waxaa raba afarta khaatimo kasraynlaha shuhuudi afar bay noqonaysa marka almuhim bayina waa in la helaa taasina waxay noqonaysaa waa nooc ka mid ah ilaalinta xoogga la saaraya nafta oo inaan maxaanku dhaha xadgudub iyo tacadi aanu iman ibnu qudaama wuxuu leey ajmaca almuslimuuna calaa annahu laa yuqbalu fi الzina aqala min arbacati shuhuud inaan la aqbalayn afar markhaati wax ka yar marka xagga baabu zina laga hadlayo ayay ummaddu markaas marka ibnu qayim oo kale wuxuu ku wa kana min tamaami xikmatihi waraxmatihi annahu lam yaakhud اljunaah bigayri xujati cadliga ilaahay waxaa ka mid ah iyo diintiisa uu ku soo dejiyey waxaa ka mid naxariistiisa ciddii wax gaysatay inaan loo maaragtay xukunka lagu qaadin ilaa xujacad la hela mooyaane ilaa xujo cad mooyaane inaan tallaabo laga qaadi karaynin waa waxyaabaha shareecada wanaagsan naxariista leh ee xikmadda ay diintu ay la timi ayuu ibnuqayim raxmatullaahi caleyh kitaabkiisa iclaam almuwaqiciin uu kaga hadlay waxaa ka mida ah waxyaabaha nafta lagu ilaaliyo damaanu nafs in la damaano qaadayo oo shareecadu nafta ilaalinteeda qofkii la dilay marnaba dhiiggiisu hadal noqon maayo oo haddii kas loo dilayna dee qisaas dii shuruudii la helay waxaa weeye qisaas baa la oofsanayaa oo dadkii markaa dee awliyaau damiga ahaa ee dhiiggiisa lahaa iyagaa u xor ah ee dee markaa inay qofkii dilaan iyo inay maxaanku raha imaal qaataan iyo inay cafiyaan iyaga u xor marka waxaa weeyaan damaan naftaas la dilay si loo ilaaliyo waxaa weeye cidla ku dhici mayso oo cidla ku dhici maysooo ama waa loo dili ama waxaa weeyaan hadday khada'a tahay xitaa waxay noqonaysaa maxay waxaa la yidhaahdo dee diyaa laga qaadanaya cidlama dhicin hadday camdi tahayna haddii kii la cafiyey wax dilayna waxa weeye maal baa ilaa la saaray maalka isaga naftiisa kii la cafiyey wuxuu leeyahy muqadaama ajmaca ahlucilm calaa ana diyata alcamdi tajibu fii maali alqaatil walaa taxmiluha alcaaqilatu algus macsin oo kii mujrimkaay wax dilay ee dembiile ahaa haddii loo cafiyo oo dhiiggii la daayo le waxba kuu farimaya noo keen naftii isagun baa laga rabaa maalkiisaa laga jafaya haddii dee maalkiisa wax u gaara doon baa le maalkeen laakiin qabiilkii iyo caaqiladii waxba laguma laha marka waxa weyaan arrimahaas waxay kufasinayaan waa ilaalin la ilaalinayo naftii la badbaadinayo oo la dhawrayo oo la rabo inaan maxaan ku dhahdaa aanay nafti waxyeele aanay maaragtay eh, sixun u dhicin ee meeshii sharcigu dhiga la dhiga nafta waxaa ka mid ah alcafu can qisaas qisaasto nafta laga cadfinayo waa ka mid cafinta nafta la cadfinayo qisaas laga cadfinayo waxay ka mid tahay ilaalinta nafta oo baaqi ahaanshaheeda shareecadu way doonaysaa inay naftana badbaado waa la doonaya oo ka alla leeyahy qur-aankiisa faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruuf waadaa'un ilayhi biixsaan daalika takfiifu min rabbikum raxma qofka loo cafiyo dhiiggii waa agtii shay loo cafiyo marka dee hawl loo raaca marka isagiina macruufii si maaragtay wanaagah isaguna markaa guto wixii markaa laga rabay waa takfiifun min rabbikum fudaydin xagga rabbi ka ahaatay oo ilahay idiin fudaydiyey faman tasadaqa bihi fa huwa kafaaratun lah qofka sadaqadaysta oo maxaanku dhahdaa isagu ka dhigta maxaanku dhaha cafiyo oo dee sadaqa ka dhigtana waxa weeye kafaara u noqonaysaa waa ka allale subxaana wa tacaala xadiis anas warinaya ayaa jira oo imaam axmed muslimse uu ku wariyey maa rufica ilaa rasuuli illahi sal allah alay slam amrun fiihi alqisaasu ila amara fiihi bilcaf ma jiro arrin rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi loo soo kor yeelay oo qisaas ah ilaa waxa weeyaan wuxuu dalbay cafi ma iska cafidaan ma iska daysaan ayuu odhan jiray rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid ah waxyaabaha eh, maxaanku nafta lagu ilaayinayo de ibaaxatu maxduuraat naftan waxyaabihii la xarimay ee maxduuraadka in loo banneeyey oo xaaladaha qaarkood si naftan loo badbaadiyo ayaa waxaa loo oggolaanayaa in maxaan ku dhahdaa wixii xaaraanta ka ah ay isticmaali karto sida bakhtiga oo kale hadday nafti gaajaysato bakhtiyayso inay cuni karto xurrimat calaykum almaytatu waaddamu walaxmu alkhinziir waa kaa lili subxana watacaala waxaa laydinka xarimay dhiiggii maxaan ku dhaha maytadii baa laydinka xarimay bakhtigii baa laydinka xarimay dhiiggii baa laydinka xarimay hibidoofaarki baa laydinka xarimay aayad kale waqad fasala lakum maa xarama calaykum ilaa ma duruurtum waa kaalina subxaana wa tacaala oo ibnu qudaama wuxuu tilmaamayaa eh, asram wuxuu yidhi abu cabdilaahi waxaa la wadaa can mudar nin dhibaataysan oo helaya bakti inuu cuno gaajana u liita oo aanu cunin markaasuu qowlkii masruuq u sheegay masruuq min ajli ictaab igil ohan jiray man idurra falam yakul walam yashri dakhala annaar ninka loo dhibaato geliyo oo bakteeya oo maxaan ku dhahdaa ama wuxuu cabbaaka yaaliin xaaraanba ha aadeen ama wax maxaan ku dhahda wuxuno xaaraana baktiba ha aadeen aan cunin naarku gelayaa buus waayda waxay iska noqon kartaa ninkaas naftiisi bu halaagay walaa tulqu biaydiikum ila atahlukati waa kaa leehi subxaana wa tacaala walaa taqtuluu anfusakum naftiina hadiidina ina allaha kaana bikum raxiiman buu alla leehy subxaana wa tacaala inaanan iska soo gaabin nasal allah subxana watacaala an yajcalna min yastamicuuna qawla faytabicuuna xasana allahuma aati lxusna taqwaha wazakha anta khayru man zakaha anta waliyaha mawlaaha allahuma ajcal jamcana hada jamcan marxuuma وخلقنا بلا تكون مقصورا ولا تتأخينا ولا معنا شقيا ولا تحرقنا برحمتك يا ارحم الراحمين امين امين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم